musanihii aan dersigii shala ku soo qaadannay iyo shuruuddiisii oo ahayd koob iyo tobanka iyo daabidkiisii waxaa jirta alfaad aan musanno ahayn oo sida musanaha loo icraabo alfaadaasu waa shan saddex ka mid ah biduuni shuruud ayay mulxaq iska tahay mulxaqaatu muhanaa laydhaha muhanana maahan sida muhanihiya loo ceraabaa waa shan shanta marka saddex ka mid ah waa layska haleeshiiyaa biduuni shuruud oo shuruud looma shardiyo saddexdaasu waxay yihiin itnaani watnataani iyo wamaa sumiya bih saddexdaas weeye itnaani iyo itnataani inaanina labada mudakarka ah loo isticmaalaa inataanina labada muanaska ah sintaanina waa la mid sintaani waa luqa oo fi inataani ku jirta kan saddexaadna wuxuu yahay musama bihiga lafdi oo musana suuraddiisu tahay ayaa mufrad looga dhigaa magac sida zaydan ayaa nin lagu magacaabaa camraan aa nin lagu magacaabaa hadhow marka la exraabayo sida musanihiya loo exraabaa lafdiguna waa mufrad nin hebel hebel la yidhahdaa zaydan la yidhaahdaa hebela ah waxaa la yidhaahdaa camraan hebela ah waxaa la yidhaahdaa nuuraan waxa loo exraabaa sida musanihii waana hal nin magaciisa marka saddexdaa shuruud la-aana loo exraabaa sida musanaha kilaa iyo kiltaana sida musanaha loo exraabaa haddii mudaaf noqdo musan hadduu noqdo damiir weligood ayaga idaafay laasimaan kilaa iyo kiltaa kilaa iyo kiltaa weligood idaafay laasimaan marka marka mudaafuleygoodu noqdo damiir markaasaa sida musanihi loo ciraabaa amaa haddii mudaafulaygu noqdo isim daahir ah isim daahira oo maqsuura sidiisa loo ciraabaa oo saddexdii xarakaba waa lagu qadaraa sida muusaa oo kale iyo ciisaa baabun haadaakanu baabun waa baab fii icraabi jamci اlmudakeri mudakerka jamciisa jamacaas icraabkiisiyuu u baab yahay jamca asaalimi nabadgaloo taksiirka ka nabadgalay waxaan nidhi kelmadaha la exraabo laba loo qaybiya kuwa asal la exraabo kuwa niyaabo la exraabo kelmad kastoo marka la rafcina dama lagu rabciyo asala la exraabay kelmad kastoo markii la nasbina fadxa lagu nasbiyo asala la exraabay kelmad kastoo markii la jaraa kasre lagu jaraa calaamatujarku noqdo asala la exraabay kelimad kastoo marka la jasmina sukuun lagu jasmiyo asala la icraabay dhammaan wixii intaas ka soo haray kelimad kastoo marka la rafcina aandama lagu rafcin niyaabaa la yidhaah kelimad kastoo la nasbina calaamatu nasbi uusan fadcahayn niyaabaa la yidhaah kelimad kastoo la jaro oo calaamatu jarki kasro ahayn niyaabaa la yidhaahdaa kelimad kastoo la jasmiyoon calaamatu jasmiyi sukuun ahayn niyaabaa la yidhaah toddoba baab weeye baabkii ugu horreeyey waxaan uga soo baxnay asmaau sirta baabkii labaadna shalan ka soo baxno muanu ahaa baabkii saddexaadna waa baabkan jamcu mudakar saalim marka saddexdoodaas waxay ka midaysan yihin waxaa la ihahdaa maa naaba fiihi xarfun can xaraka saddexdoodu saasay wada ahaayeen asmaau sita waxaa la exraabayey xaraf oo xaraka ka naa'iba musanana waxaa la exraabaa xaraf xaraka ka naa'iba jamcu mudakar saalimna waxaa la exraabaa xaraf xaraka ka wa kullu jamcin jamac dhammaantiis jamcaasoo saxa uu ansaxay fiihi jamca dhexdiisa waaxidu mufradkiisii uma markuu ansaxay ka gadaal ataa uu yimid bacda tanaahiyi mufradka dhammaashadiisa ka gadaal zaa'idu jamca siyaadadiisa fa rabcu jamcaas la godidiisa kaa'inun bilwaawi wow ayuu ahaaday walxaal ayuu wow ahaaday annuunu nuuntii tabacun taabicatun midii raacayda ay tahay annuunu wey waa mubtade annuuni maahan annuunu aad leedahay waa iska qaladka waa la iska saxa inta qalin la qaato farafcu jamcaas la godidiisu kaa'inun bilwaawi wow ayuu ahaaday wanuunu walxaal ayuu wow ahaaday annuunu wadalika mihaalkiina milu qawlika inaad tidhaahdoo kale weeye shajaani waxaa i murugo geliyeen alkhaadibuuna kuwii khudbada akrinayeen fi ljuma jumcooyinka dhexdoodana khudbada akrinayeen wa nasbu jamacaas la kordhigidiisa iyo wajaru jamacaas la hoos dhigidiisa kaainaani bilyaai ya ayay ahaadeen cinda jamiici alcarabi carab dhammaantood agtooday ku ahaadeen carabtii alcarbaa'i ee asalka ahaayo qaxbaaniyiinta ahaa wa kullu jamcin jamac dhammaantiis jamacaasoo saxa uu ansaxay fiihi jamaca dhexdiisa waaxidun mufradkiisii jamac kasta oo marka la jamcinayo aan mufradkiisa tagsiir lagu samayn tagsiirkaas muxuu ku imaan karaa biziyaada aw naqsin aw tabdiili shakli intaa waa noqon karaa saddexdaasuu noqon karaa jamac kasta oo marka la jamcina mufradkiisa aan taksiir lagu samayn hadda rajulun rijaal fiir waa la jejebiyey maxaa yle rajulun bifatxi ra ayuu ahaa soo ma ahan rijaal aa la yidhi ulaam hilmaan aa la yidhi fiiri ulaam haynku waa godnaa soo ma ahan hilmaan fiiri laamkii waxa weeyaan alifka ka dambeyn waaba la xadfayba marka waxa weeyaan kuwaas jamcu taksiira la yidhahda waxaa la rabaa mufradkii oo nabad qabaa in ziyaadadu gadaal markaas kadib timaado zaydun wowya nuur ku dar zayduna muslimun muslimuuna waa kaasa zaydun zayduna zaydiina muslimun muslimuuna muslimiina wa kullu jamcin jamc jamcaasoo saxa uu ansaxay fiihi jamca dhexdiisa waaxidu mufradkiisii uma markuu ansaxay kadib ataa uu yimid bacda tanaahi dhammaasho ka gadaal mufradka xuruftiisii markay dhammaatay kadib zaa'iduhu jamca ziyaadadiisa ay timi oo haddii xaalatu rafca u joogana wow iyo nun weeyo ziyaadadu zayduuna muslimuuna mu'minuuna hadday xaalatu nasbiya xaalatuljar tahayna ziyaadadu waa ya iyo nuun mu'miniina muslimiina mfradki waa nabad qabaa faradcu jamcaas la godidiisu kainun waa wow ayuu ahaaday wow a lagu rafciyaa walxaala wow lagu rafciyaa annuunu nuunkuna tabacun taabicin mid raacaya u yahay wowda calaamatu rafcuhu waa wow nuunaana ka dambayda nuuntan shaqalkeeda isagaa sheegi doona waa la fadxina zayduuna mu'minuuna alale wadaalikaasuna milu qawlika inaad tidhaahdoo kale weeye shajaanii waxaa imuruga geliyey oo walwal iyo cabsi ugu abuuray alkhaadibuuna kuwii khudbada akrinayeen fiiri hadde muxuu ahaa mufradku khaadibun khaadibun asagoo khaadibun ah khalaas wowdii ku dar iyo nuuntii khaadibuuna lama taaban mufradki waa nabad qaba waa imuruga geliyeen idiraab iyo farxadan la dhacay markay janno ka sheekeeyeen murugo iyo walwalaa idilay markay cadaab ka sheekeeyeen filjumac jumcooyinka dhexdoodii i murugo geliyeen wa nasbu jamacaas la kordhigidiisa iyo wajaru jamacaas la hoos dhigidiisu kaa'inaani bilyaai ya'yay ahaadeen jamacaas haddii la nasbina calaamatu nasbuhu waa ya haddii la jarayana calaamatuuljarku waa ya cinda carabi carab dhammaantood agtooda ayna ku ahaadeen ya kan ku taclujiye abdullah halkaan ku tacalujiyey cindadaas markaan hadda laqbaynayo shukran sax weeye waa saas loola socda dersiga cinda lcarabi carab dhammaantood agtooday ku ahaadeen carabtii alcarba alcarbaai asalka aheed oo qaxdaaniyiinta aheed kuwaas weeyaan tan aan ka qidabkar saalim ah laba mufrad bisu ka yimaada waa inaad masaladaas ogaataa jamcu mudakarta jamcu mudakarka laba mufrad waa laga keenaa laba mufrad bisuu ka yimaadaa imaa calam wa imaa ifa jamcu mudakaru saalim laba mufrad bisuu ka yimaadaa labada mufrad maxay kala yihiin imaa calam wa ima صifa labadaas mid wey صifa hadii laguna ism faacil ism mafcuul صifa mushabaha amilatu mubaalaqa kuwaas wey calamna waa taqaana meel kale kama yimaado mid walbaana lix shartiyuu shardiyuu leeyahy iyo tobankaa shardiya jamcu kusaalu leeyahay labi-iyo tobankaa shardi shuruudii musanaho koob iyo tobankaasna waa loogu dara markaasay saddex iyo labaatan u noqonayo kuwaas ku laabamayno mayno shalaan sharaxnaye labiyo tobankaana hadda sharxayna calamka an yakuuna calaman limudakerin caaqilin khaalin min taai taniis wa min atarkiib wa min alicraabi bixarfayn waa lixdaas shardi an yakun kitaabkuna saas in kudha markaas weliba sharxana ah, oy dhici kartaa kutub badan inaadan ka heli asagoo saas u sharxa an yakuuna waxa weeyaan calaman waa inuu ahaadaa o maxaa baxay nakiro rajulun jacdankusaali laguma keeni karo saas darteeda waxaan leenahay haddaan aragno waabiluuna waxaan leenahay jaclu salim maaha waa mulxaq maxaa yeele waa jamcu waabil waabilna waa nakiro ah, ahluuna markaan aragno jaclu salim maahan ee mulxaqaadii ka mid yahay maxaa dhacay waa jamcu ahlin ahlin waa ism nakira sifana maahan calabna maaha ma garatay waxaasoo dhan sharuuddaasaan ku saarayna hadhow waxaan leenahay an yakuuna calama o lmudakeri calaa mudakeri markaan idhi maxaa baxay cala muanas zaynabu zaynabuna dhihi ma karno soo ma jeedin an yakuuna calaman limudakerin waa inuu ahaada calan mudaker caaqilin waa inuu noqdaa caaqil maxaa baxay calam khayru caaqil faras a magaciisa waxaa la yidhaahdaa maalan waxa weeyaan laaxiq aa la yidhaahdaa laaxiquuna kuma keeni karno hadhow dhihi mayna jamciga kusaalim wey laaxiquuna iyadoo loola jeedo fardo haddii rag loola jeedo ha laakiin fardo marka loola jeedo waa ebir an yakuuna calaman limudakrin caaqilin khaalin min taa'i taaniifi waa inaan taa taaniif ku jirin xamzatu iyo dalxatu sacusaali laguma keeno samanusaanima iska aadaan iyagu mufradaasa waana rageday xamzatu waa nin magciis soo ma xamza ibn cabdilmudalibaaba ka mida xamzatuuna lama yidhaahdo xayra taa taaniifkaasaa diide xamzaatun aa laleeyahy dalxatu dalxaad aa laleeyahy jamcunusalim baabkaasay gelaaya soo ma jeedid khaalin min taa'i taaniifi xaalin min taaifaniisi wa min atarkiibi tarkiibna waa inuu ka mariya oo waxa weya baclabaka baclabakuna lama yidhaahdo mar tarkiib galo tarkiibka la sheega waa tarkiibka masjiga ah tarkiibka la sheega waa tarkiibka masjiga ah oo kale kaasoo kaleeto weeyaan ma banaana ama tarkiibka oo idaafiga ahe juska horaa la jimci karaa cabdullaahi alaleey markaa rag badana cabdullaahi yaa la yidhahdo aad jaa cabdullaahi aad aacad duuna lilaahi ee soo maaha nuuntii idaafa loo xadfay wowdiina iltiqa saakiriina loo xadfay jaa cabdullaahi ra'aytu cabdillaahi marartu bicabdillaahi aad leeda marka juska hore ta ayaa laga jamcinaa marka waa min atarkiibi wa min alicraabi bixarfayni waa inuu ka marnaada laba xaraf in la exraabo haddii laba xaraf la exraabay jamcu salguma keeni karo maxaa loola jeedaa markii hore musama bi ahaa nina waxaa la dhihi jiray zaydan xaalatu rafco maxaa lagu rafci jiray alif xaalatu nasbi xaalatu jarna ya khalaas hadhow marka jacan laguma keeni karo ma dhihi kartay zaydanuna zaydan sawaawan lama dhihi jirin dib dambe looma jamci karo haddii marka horeto ninka la dhihi jiray zayduun oo wawna lagu rafci jiray yana lagu nasbi jiray laguna jari jirayna jamcu saalim laguma keeni karo marka wixii awal suurad muda jamcu kalusaalim ama suurad musane awal lasoo ceraabay dib dambe jamcu mursaalin looguma keeni karo ldaa hardi waa cala markuu yahy lidii hardi an yakuuna calama limudakerin caaqilin khaalin min taitaniif wa min atarkiib wa min alraab bixarfayn kaas waa ka gudubna hadduu صifo yahay an takuuna صifatan limudakerin caaqilin khaalin min taitaniif walaysat min baabi afcali faclaa walaa min baabi faclaani faclaa walaa mimaa yastawi fiihi اlmudakaru wاlmucanaf sifeecanna waa kugu exraaba kitaabka weliba hadday صiفo tahay waxaa shardiga an takuuna صiفaةan لmudakarin waa inay صifo mudakr tahay maxaa baxay صiفo muanas xaaidun gabadh caado qabta xaaiduna lama yidhaahdo ma lagu keeni karo waa ko an takuuna صiفaةan لmudakarin caaqilin faras dheereeyo saabiqaa la yidhahdaa saabiquuna oo farta loola jeeda ma banaano ma banaano maxaa yeelay waa kayru caaqil khaalid min taai taniisi waa inaan taa taniis ku jirin hadda callaama nin cilmi badanahaad aragta man xaaza almanquula walmacquula way yidhaahdeen callaamo ah, waxay yidhahda yidhahdeen man xaaza waa qofka kooba almanquula cilmi intii lasoo naqliyey dhammaan iyo walmacquula wixii la gara karo oo caqliga mid isku darsaday meel joogo nin la yaab leh soo ma jeedid markaa midaad aragtay callaama la yidhaha kan kanna waa callaama waa sifay mota kanna waa callaama ta la isku daro callaamatuna ma la dhihi karo ma banaana xaylataw taniiskaas aa u diidayda walaysa min baabi afcali faclaan waa inuusan noqon wasfiga mudakerkiisu ku yimaado afcala sida axmar iyo abyad iyo asfar oo kale muanafkiisuna uu ku yimaado faclaa sida xamraa safraa oo kaleeto baydaa walaa min baabi faclaani faclaa waana inuusan noqon awsaafta waxa weeye mudakerkoodu uu ku yimaado faclaan sakraan muanafkooduna faclaa sakraan sakraa adbaan adbaa cadshaan cadshaa ma banaan kuwaas jamcu kar ma laha sakraan sakraanuuna lama yidhahdo adbaan adbaanuuna lama yidhaahdo cadshaan cadshaanuuna lama yidhaahdo walaa mimaa yastawi fiihi اlmudakaru wاlmuanas waxaa jirta asmaa mudakar iyo muanas ay u suran yihiin sida facuul oo bimacnaa faacilah amase faciil oo bimacnaa mafcuulah haddayba wasfigu noqdo facuul sida sabuur oo bimacnaa faacil ah bimacnaa saabir sabuur min sabra jariix waa ficil soo ma ah bimacnaa majruux wey waa mid la dhaawacay jariix waa mid la dhaawacay macnihiisu waa maxay majruux soo maha mid la dhaawacay ninka waaa le waxaa leleeyahay rajulun jariixun gabadhan maxaa laleeyahay imraatun jariixun rajulun qatiilun islaantan waxaa laleeyahay imraatun qatiilun marka waa isku mid kuwaa ka cibsan laguma keeno jariixuuna iyo qatiiluuna iyo midna lama yidhaahdo midna lama yidhahdo laba-iyo toban kaa shardi ay leeyihiin bal kuwii musanahana ku dar markaasay saddex iyo labaatan kuu noqonayaan hadhow marka waa inaad sabdi keentaa adoo nabad qaba waay wa nasbuhu jamcaasla kordhigidiisa iyo wajarula hoosdhigidiisu kaa'inan bilyay ahayd cinda jamciilcarabi carab dhammaantood agtooday ku ahayd carabti alcarbaai ee asalka aheed taquulu waxaad leedahay xayi salaam annaaziliina alxujaaja xujayda salaam xujayda annaaziliina degeen fii mina mina kuwa degeen xujayda mina degen waxa weeyaan liramy ljamaraat si ay dhagxaanta meeshaas u tuuraan bal xujaydaa salaam aad leedahay xujaydaa salaam oo mina degen oo halkaas u jooga inay dhagxaanta tuuraan oo ku tuuraan waxa weeyaan jamaraadka saas aad leedahay wasal weydii cani zaydiina zaydyaalka halkaanu ma ahadeen halkaanu ma ahadeen hunaa halkan ma joogaan weydii taquulu waxay leedahay xayi salaam xayidaanu waxa wy waa ficil xaya yuxayi taxiyatan ah, waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayudii waay maahan ismu ficilkii ee waa ficil marka waxaad leedahay taquulu waxaad leedahay xayi salaam annaailiina kuwa degeen fii mina mina kuwa degeen salaam oo xujayda oo meeshaa jabaraadka inay tuuraan u fadhiya wasal weydii cani zaydina zaydyaalkii halkaanu ma ahdin hunaa halkaas macalshahidku hadda waxay tahay annaailiina fiiri way jacmidu kusaale oo xaalatu nasbo jooga ya lagu nasbiye waxa weya azaydinana waa jacmidkusaale oo xaalatuljar joogo oo cantaas ayaa lagu jiray intaas ayaa laga rabaa wa nuuruhu jamcaas nuuntiise maftuuxatun waa mid la kordhigay id waktigaa la kordhigay tudkaru la sheegayo wa nuuru nuun tugsaru waa la hoos dhigaa fii kulli musanan musana dhammaantiis dhexdiisa waa lagu hoos dhigaa beydkan macnihiis waxa weeye nuunta jamcu saalim waa la kordhigaa nuunta musanana waa la hoos dhigaa intaas warka dhan beydkan intaas way warkiisa wa nuunuhu nuunu ljamci jamca nuuntiisa maftuuxatun waa mid la kordhigay id waqtigaa la kordhigay tudkaru lagu dhawaaqayo markii la sheegayo de markay xadfan tahay la dhihima waa la kordhigayo waa la hoos dhigay waaba xadfanta iyado dhameedaba maqan laakiin markaad un ku dhawaaqaydo muslimuuna aad leeda wa nuunu nuun tugsaru waa lahoos dhigaa fii kulli musana musana dhammaantiisna nuuntiis waa lahoos dhigaa zaydayni aad leedahay zaydani aad leedahay watascudu nuunaani labadaas nuun waa dhacayaan filidaafati idaafada dhexdeeda waa ku dhacayaan labadaas nuun nuunta jamcu garsaale iyo nuunta musanaha waa la weynaa haddii mudaaf ilayhi ka daba maro jamcu garsaale hadduu mudaaf noqdo oo mudaaf ilayhi ka daba maro nuunta waa la weyna waa dhece ilaa nuuntaanu yay ciwad ka aheed tanwiin soo maahan isimkan haddii la idaafeeyo waa ka dhici jirta waa sidii oo kale marka jamcu haddii la idaafeeyo waxaa loola jeeda hadduu isagu mudaaf noqdo khalaas tanwiintu waa dhece musanaha haddii la idaafayo haddii sidiisaba isimka waa la idaafeeyey mudaafu noqday wey marka haddii musane uu mudaaf noqdana oo mudaafuley ka daba maro tanwiintu waa dhece wa tasqudu waa dhacayaan an nunaani labadii filidaafati idaafada dhexdeeday ku dhacayaan naxwu wadaalika mihaalkii naxwu qawlika inaad tidhaahdoo kale waaye ra'aytu waxaan arkay saakini risaafati meesha magaceeda risaafo la yidhaah dadkii deganaayeen ridaafana waa nusqooyinka gobol ay ku jirtaa ridaafa oo daad la akriyo dhibiceed risaafo mar haddii la yidhaahdo waa sharqiya baqdaad magaalada baqdaad ee caasimadda ciraaq u ah barigeeda meel ku taalla weeye risaafa ridaafa haddii la yidhaahdana waa qaryatun fi shaam waa magaalo shaamtaas ku taalla maxamshaadkeenu waa maxay saakiniina ay ahayd soo saakiniina jacmalku saalim waa la idaafeeyey mudaafilaya ka damar ar waxaa la saakini ama nuunti saqadat lilidaafa waqad laqiitu waxaan la kulmay saaxibey akiina walaalkeen labadiisii saaxiib axalushaahidku waxa weeye saaxibeyni ay aheed saaxibey waa la idaafeeyey aqiya ka damarto mudaafu ilayhi khalaas nuunti waa dhacday lilidaafa waqad laqiitu waan la kulmay saaxibey akiina walaalkeen labadiisii saaxiib faclan ogow xukunkaas lagu soo sheegay daad naseexo iyo tala fiican doonaydo xukunka maanta lagu sheegay yuu kaa lumin berri adoo raadaayay yaan la arag min xadfihimaa xadafkooda xaala uu yahay xukunkan si gaara kuugu adkayna xukunka aan hadda kuleeyahay yuu kaa lumin waa labadaas nun in la xadfaya hadii la idaafeeyo musamaha iyo jamca faclan ogow xukunkaas min xadfihimaa labada nun laxadfidooda xadfidooda xaala uu yahay yaqiina si u ogow baabu haadaa kanu baabu waa baab fii icraabi jamci mudakari saalim baab icraabkiisa muddaa la soo waday ee bal maanta naga booti wa kulu alwaaw liltinaaf kulu mubtada marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii akhirihi kulu mudaaf jamcin mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasraة daahiraة fii akhirihi صaxa ficlu maadin mabniy calى اfatxi laa maxala lahu min alcraab fiihi fii xarfi jarin walaha damiru mutaصil mabniy calى kasri fi maxali jar aljar wاlmajruur mutacaliq bصaxa waaxidu faacilu صaxa marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi waaxidu mudaaf walaha damiru mutasilu mabniy calى damin muqadarin calى akhirihi manaca min duhuri ishtiغaal maxali bisukuuni darbi fii maxali jarin mudaaf ilayh marka damadii haadaas lagu binaynayey waa lagu qadaray oo gabayga dartiisa loogu qadaray wاljumlaةu min alficli oo saxa ah wاlfaacili oo waaxidu ah iyo wlmafcuuli oo jaaru majhuurka ah saddexda isku dar fii maxali jarin صifatu jamcin wاraabidu baynahumaa adamiir اlmajruuru bfii ثuma atىa ثuma xarفu caطفin atىa فicl maadi mabniy calى فaتxaةi المqadaraةi calى اأlف manac min ظuhuriha التacaduru baعda ظarفu makani maنصuب calى ظarفiyaةi الmakaniya وcalaamaةu naصbi فaتxaة ظaahiraة fي akhirihi وظarفu mتacaliq بatىa baعda mضاaf التnaahi mضاaf ilayhi majruur وcalaamaةu jari kasraة مqadaraة calى اlyaai manaca min ظuhuriha aلثiqal زائد فاaعل أtى مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkخرihi زائد مضاaف وlhا ضمير متصل مبني على ضم مقدر على آkخر منع من ظهر اشتغل محل بسكون الrwي في محل jر مضاaف إليه والجملة من الفعل oo أtاa iyo والفاaعل oo زائد ah في محل jر معضوفة على جملة صح فيه واحد فرفع الفاء رابطة الخبر بالمبتدئ maxaa yeelay kulludiya lafdi caama ah mar haddii mubtadi caama noqdo khabarka fa la geliya waxa weya markay waajibka ahayd maaha laakiin waa tobankii ay jaa'iska aheed soo maa jirin se toban iyo labay ahaayeenba intay jaa'iska aheed toban iyo toban iyo saddex may ahayn intay jaa'iska aheed ah, bal sabdiga waa in lasoo tiriyo toban iyo saddexdaas <laughs> waxa un idhaarkiiya laga soo tirina halkii midoo waajibka ahayd xaggaa la dhigaya oo markuu mubtaduhu bacda amaa dhaco xagga naga dhig laakiin intii waxaa lagaa rabaa oo jaa-iska ahayd in lasoo tiriyo fa in la geliyo tan inay ka mid ahayd waaba lahubaa kulludaaniy alfa raabidat lkhabari bilmubtada rafcu mubtada haani marfuuq bilibtidaa wacalaamatu rafci damatun ظaahiratun fii aakhirihi rafcu mudaaf wlhaau damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxali jarin mudaaf ilayh bilwaawi alba xarfu jarin alwaawi ism majruur bilba wacalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi الjاr والmjrوr متacalq بkبr مxduufi وujuba تqdiru kaئnu والجuمlaة min الmbtda الثاني waxaa la rabay kuldaas mubtad awl inaan soo nidhaahno والجuمlaة min الmbtda الثاني oo rafcu ah iyo wa khabarihi oo kaa'inunta ah fii maxali rafcin khabaru mbtada اأwl oo kulu ah wالraabiط baynamaa aلdamiir الmajruuru fii rafchu damiirka majruurka ee rafcu ku jira kaas weeyaan wاljumlaة min اlmubtada اأwl oo kulu ah iyo wa khabarihi oo jumlada farafcu bilwaawi ah laa maxala lahaa min alcraab lanha musanafa wnuunu alwaawu horta dhe alwaawu waawlxaali aan lena alwaaw waaw lxaali annuunu mubtada marfuucu min ibtidaa'i wacalaamatu rafci damat ظaahiraة fi aakhirihi tbc khabr mbtadayi marfuuc bاmbtadayi وcalaamaةu rafci damt mqadaraة calى akhiri manaca min dura ishtaqa maxali bsukun اwqfi wاljumlaة min اlmbtadayi wa khabarihi mubtadhu waa annuunu khabarkuna waa tabc fii maxali naصrin xaalu min alwaaw waawdaasaa laga xaalayna mil khabr lmbtadayin maxduuf taqdiru wdalika naxw wdalika alwaaw lilsinaad da smu ishaarة mabniy calى الsukuni وذلika alwaaw للsناad da sم iشhاaرة مبتdى مبنiي عalى السكون في محل رفع لkاlam للبعd والكاf xرف khiطاaب مثل خبر مبتd مرفوع بالمبتdى وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في آkخرihi مثل مضاaف والمضاaف إليه محdوف تقديرهu qwlka مثل qwlka mil mudaaf qawli mudaaf ileyh majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratun fi akhiri qawli mudaaf wlkaafu mudaaf ileyh mabniin cala alfatxi fi maxali jari waljumlatu min almubtada'i oo wadalika ah iyo waqabarihi oo miluda ah laa maxala laha min alexraab liannaha musanafa shajaani shajaa ficlan maadin mabniyin calaa fatxatin muqadaratin calaa akhiri manaca min duhuurihaa atacadu ni annuunu lilwiqaaya والyاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مqdم فاacilkii u ka soo hormaray الkhاaطبuنa فاaciل شhجا مرفوع وعaلاaمaة رفعihi alwaaw نياaبة عن الضمة لأنه جمع المذkر صاaلم mا naba في xرفna حركة والنuن عوض عن التنوين في الاسم المفrد والجuملة من الفعل oo شhجاء والفاacل oo alkhاaطبuun ah والمفعuuل oo ya-da ah في محaل نصب مقuل qول المحdوث في الجمع في xرف jر الجمع اسم مجrور بفي وعلاaمة jر كسرة مقدرة على آkر منع من ظهر اشتغى المحل بسكون الrw الجار والمجrور متعلق بشجاني والنصب الواو xرف cطف نصب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع dمة ظاaهرة في آkخره نصب مضاaف له ضمير متصل مبني على الضم في محل jر مضاaف إليه وجر الواو xرف cطف jر معضوف على نصب والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع dمة ظاaهرة في آkخره jر مضاaف والhاw ضمير متصل مبني على الضم في محل jر مضاaف إليه بالyاء الباء xرف jر الياء اسم مجrور بالباء وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkخره الجار والمجهور متعلق بخبر محdوف وجوبا تقديره كائناaن والجuملة من المبتدي oo نصبه وjره ah وkبرhi oo كائناaن ah لا محل لها من الإعراب لأنها معضوفة على جملة وكل جمع صح فيه واحد ثم أtى بعد التناهي زايد فرفعه بالواو والنون تبع عند ظرف مكان منصوب على ظرفية مكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الذي قبله عند مضاف جميع مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره جميع مضاف العرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره alcarbaa'i sifatu lcarab wa sifatu lmajhuuri majhuur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirihi taquulu ficlu mudaaricun marfuucu litajarudi min annaasib waljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii akhirihi wa faacilhu damiru mustatir wujuuban taqdiirhu anta والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة حي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الياء الكسرة قبلها دليل عليها لأن الكسرة الياء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت النازلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر صارع ما ناب في حرف من حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجملة من الفعل أحيئة iyo wlfaacil oo anta iyo wlmafcuul bihi oo annaaziliina ah fii maxali naصbin maqul اqwl fii xarfi jari mina ism majruur bfi wacalaamatu jarihi fatxaة mqadaraة calى اlأlfi manca min duhri atacadu wacalaamatu jarihi fatxaة mqadaraة calى اlأlfi manca min duhri atacaduru niyaabaة can اlkasra لأnnahu ism laa yansarifu wاlmaanicu lahu min الصarfi alcalamiyaة maca التacniiث الmacnawiy aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bالnaaziliin وسلواaو حرف cطف سل فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة حي النازلين في منى عن حرف جر الزيدين اسم مجرور بعن وعلامة جره الياء نيابة عن ال... وعلامة جره الياء almaftuux maa bacdaha niyaabatan can اlkasra liannahu jamcu lmudakari saalim maa naba fii xarfi min xaraka wanuun ciwadun can itawani fi lismi mufradi aljar wاlmajhuur mutacaliq bisal hal xarfu istifhaamin mabniin calaa sukuni laa maxala lah min alcraab من الإعراب كانوا كان فعل الماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة لا محل له من الإعراب وواو الجماعة الضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان والألف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة ألفتان macalinkeeni baadiyaha aliftaa dambey uu noo soo baray janno allah ku abaalmariyo wuxuu macno weyn inu ku fadhiduna tusaayay sooma jeedin waxaa lagu kala saaraa wowda oo jamaca ah iyo wowda aan jamacada tusayn hadda haddaad tidhaahdo yadcuu alifku qori mayso meesha ka dambaysa laakiin aamanu haddaad tidhahdo alifaad ku qori maxaa yeelay yadcuu wowda u dambayda waa maxay waa laamulkelima waa xarafkii kelimadda u dambeeyey laakiin aamanu iyo kafaruu waxa weeye wowdaanu keligeeday kelimad dhanta soo ma jeedno marka macno weynay ku fadhidaa alifkaasuiyo ogow he qur-aanka se waxaa la yidhaahdaa waa sunna mutalaca qaabka u qoran yahay cusmaaniga la fiiriya saasaa loo qora waxa weeyaan ma banaana qawaa'id iyo imlaa in lagu dabaqo kale sida cusmaaniga oo cusmaan ibn cafaan u qoray musxafka cusmaaniga saasaa loo qoraa qur-aanka kaas unbaa la fiiriya bis waay hunaa ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب وظرف متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائنين كائنين وخبر كان دي سوما جديد والجملة من كان واسمها وخبرها في محل نصب سد والجملة من كان واسمها وخبرها في محل نصب سادة مسد مفعولي sel ficilkaas a labadiisii mafcuul booskii siyay degeen oo waxaa lagu sameeyey waxa la ydhaha tacliiq ah, tacliiq a ah, lagu sameeyo labadii mafcuulaa laga xidho hal ayaa looga xidhay hashaasaa looga xidhay waxaana weeyaan mafcuulka mucallaqa ah ee ficilka laga xidho maxalka waa ka nisbisan yahy oo tacliiqu waa lafdiga ee maxalka maha ah, waana farqigii udhexeeyey ilqaaga iyo tacliiqay ka mid ahayd sow ma aha ونون الواو للاستئناف نون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره نون مضاف لها ضمير متصل مبني على الضم في محل الجر مفتوحة خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا والنون أ هي وخبره ومفتوحة أ لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة إذ ظرف لما مضى من الزمان إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب وظرف متعلق بالمفتوح تذكر فعل مضارع مغير السيقة مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والنائب الفاعل ضمير مستطر جوازا تقدير هي تعود على النون والجملة من الفعل oo تذكر iyo والنائب الفاعل oo هي oo nuunta u laabayda في محل جر بإضافة إذ إليها والنون الواو حرف عطف النون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره في كل في حرف جر كل اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بما بعده تكسر ضمك تعلج كل مضاف مثمن مضاف إليه مجرور وعلامة جره وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء ساكنين منع من ظهور التعلق تكسر فعل مضارع مغير سيقة مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والنائب الفاعل الضمير مستطير جوازا تقدير هي تعود على النور والجملة من الفعل oo تكسر والنائب الفاعل oo هي ذا في محل رفع خبر المبتدي oo النون wraabidu baynahumaa adam ladii huwa naab aacil tugsaru wljumlatu min almubtadai oo anuunu ah iyo waqabarihi oo jumlada ah laa maxala laha min alcraabi lannaha macduufatun calaa jumlati wa nuunuhu maftuuxatun idtugsaru watascudu alwaawu lilsinaaf تسقط فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره النونان فاعل تسقط مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى ما نضى في حرف من حركة والنون عوض عن التموين في الاسم المفردي والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة فعلك وتسقط فاعلك والنونان في الإضافة في حرف جر الإضافة اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بالتصد نحو خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك نحو الواو للاستئناف ذا اسم إشارة مبتدا مبني على السكون في محل رفع لك الله من البعد والكاف حرف خطاب نحو خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره نحو مضاف والمضاف إليه محذوف تقديره نحو قولك نحو مضاف قول مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر قول مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر والجملة من المبتدا والخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة رأيت فعل وفاعل مثلا لما جاء رأيت فعل وفاعل فكان قال المجرى وريان فاهمين كل من اللي فاهمه خلاص رأيت فعل وفاعل النهار نقاي هذا كده هذا دي اللي فاهمه اللي وردي ما انا قلت الا فاهمه كرم ها ويا رأيت فعل وفاعل ساكن مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء المكسور ما قبلها لفظا المفتوح ما بعدها تقديرا نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر سالم ما نضى في حرف من حركة والنون, والنون المحذوفة عوض عن التنوين في الاسم المفرد ساكن مضاف الرصافة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل نصب مقول قول المحذوف وقد لقيت الواو حرف عطف قد حرف تحقيق لقيت فعل وفاعل ولا قال سماها خلاص ساسا هو دين هذه صاحبي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها لفظا المكسور ما بعدها تقديرا نيابة عن الفتحة لأنه مثنى ما نضى في حرف عن حركة والنون المحذوفة عوض عن التنوين في الاسم المفرد صاحبي مضاف أخي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من اسم من الأسماء الستة ما نضى في حرف عن حركة أخي هدنا مضاف نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل نصب محذوفة على جملة رأيت ساكن ساكن الرصافة ساكن الرصافة وهي ولد ساكن الرصافة ولد ساكن الرصافة إحرابتها ما أننا طلالين وحبا ولد كسير لمنا سو ما جيدين فاعلمه الفاء فاء الفصيحة لأنها صحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت بيانا ما هو النصيحة لك فأقول لك اعلم اعلم فعل أمر مبني على سكون الله محل له من الإعراب وفاعله الضمير مستطير وجوبا تقديره أنت والهاء الضمير متصل مبني على الضم في محل النصب والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول المحذوف من حرف جر حذف اسم المجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقدير كائنا حال من مفعول به إعلام مفعولك إعلام على حالنا حذف مضاف هما أو اسم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر سكله حذف مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه والميم حرف عناد والالف حرف دال على تثنية واعراب كله يقينا مفعول مطلق منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد